marka waxa wey waa riwaayada hore riwaayadii horeona odhanaysa qilaadatun min watarin weeyaan amaa wax alla waxa qoorta geela lagu xidho oo dhan lama diidin lama diidino waxay ku xidhan tahay sababka qoorta loogu xidhayo xarig baa lagu xidhaayo lagu hogaamiyaa oo waxaa lagu xidhaa baashay ahayd koor baa lagu xidhaayo oo laleeyahay yuusan lumino ha lagu garto oo wax laleeyahay ishay ka ilaalin baa lagu xidhaa marka wax alla wixii lagu xidhoo dhan yani oo qoorta geela laga laalaadiyo dhan xaaraam ma aha laakiin waxaa xaaraam ah wixii ujeedadiisu ay tahay geela waxa ka ilaaliyo ama dheef ha usoo jiido saasoo kale w man marka taa horaa ah macnaha yaraajixu qilaada min watar waana tii jaahiliyada ay samayn jireen oo isha ay geela ugaga xirsi xiri jireen fi saxiixi waxaa kusoo arooray can abi bashiirin ansaari waxaa laga wariya radi allahu canhu anahu abu bashiirkaas kaana inuu ahaa maca rasuulilahi sal lay waslam nabiga la jirankiisuu ahaa oo uu la socday fii bacdi asfaarihi safaradii iyo socdaaladii nebiga qaarkood ayuu la socday fa arsala wuu diray nebigu sal lay waslam buu ihi rasuulan nin ergaya ayuu diray nin fariin xambaarsan oo dadka gaadhsiiye ayuu nebigu diray sal lay wasalam ninkaa wuxuu la diray anlaa yabqayanna inaysan hadhin fii raqabati baciirin neef geela luquntiisa inaysan ku hadhin qilaadatun qoorxidh wax qoorta looga laalaadiyo oo min watarin qaanso xadhigeed ah aw amase qilaadatun ama wax alla wax qoor laga laalaadiyo dhan ama xadhig qaanso ha noqdo ama keyrkiiba waxaan ahayn ahaynba ama keyrkiiba ha noqdo macnaha ilaa haddii ay ku hadho quticad waa la goyn hadday hadho oo lagu arko iyadoo kusii hadhay oo kusii ka laalaadaay ha la gooyo ayuu nebigu la faray salawatullahi wasalaamu caleyh can mascuudin radia allahu canhu cabdullahi bn mascuud waxaa laga warinaya maxlushaahidku xagee wey marka maxlushaahidku ay tahay anlaa yabqayanna fii raqabati baciirin qilaadatun min watarin ilaa qudicat baashaas isha layskaga ilaalinayo iyo qardaastii isha layskaga ilaalinayey ama cudurka layskaga ilaalinayay ayaa marka isku mid ah waa qiyaas ta geela loo xidhayo ta carruurta loo xidhayo waa isku mataal macna ma kala gedisnaa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi cabdullaahi samictu waxaan maqlay rasuula lahi sal lay sl nabigaan maqlo yaquulu leh ina aruqaa tufmada iyo watamaaima qardhaasaha watawlata iyo madiidada shirkun waa gaalnimo shirki waay rawaahu waxaa wariyey xadiidka axmed baa wariyey wa abu daawuud xadiidku buu lahaa qisuu leey xaaskii uu cabdullahi bn mascuud qaboo la yidhaahdo zaynab ayaa maalin cabdullaahi oo ka maqan cabdullahi bin mascuud oo ka maqan ayaa waxaa u timid islaan duq ah islaantii duqda ahayd oo la joogto cabdullaahi marka guriga soo galay islaantii marka way ka xijaabatay cabdullaahi marka zaynab buu usoo galay markuu taabtayba luqunteeda wuxuu ku arkay wax luqunta kaga xidhan khayt yaroo luqunta ugu xidhan buu arkay yani dun ama liilan wuxuun luqunta uga laalaadu arkay markaasuu yidhi waxaan muxuu yahay waxay tidhi waa la iigu tufay yani ruux baa iigu tufayo ma aqaano malaha caafimaad iyo waxbay ku raadinaysa markaasuu cabdullaahi isagoo la tashanin intuu qabtay buu xoog uga gooyey intuu qabtay buu ka jaray markaasaa wuxuu yidhi antum aalu cabdillaahi la agniyaau can shirki idinka ree cabdillaahi ah waa reerkiisii le xaaskiisii weye idinka ree cabdillaahi ah waad ka marataan shirki wax la yidhaah maxaaba idin soo geliya guriga cabdillaahi shirki soo geliya intuu ka jaray markaasuu wuxuu yidhi nabigaan maqlay sal ly waslam isagoo odhanaya ina alruqa waltamaa'ima waltawlata shirkun xadiidkaasuu sheegay marka yani nebigoole le baan maqlay yani tufmada iyo qardhaasaha iyo madiidada shirki weeyaan markaasaa waxay tidhi oo ishaan hadda ka hor ka xanuunsaday markaasaa waxaan u tegi jirna bay tidhi ninka hebel la yidhaahdo ee yahuudiga ah markuu isha ku tufana ishii dhaqdhaqaaqaysay la kari la'aa way xasili oo markaba way degi jirtay marka waxa weye faa-iidaanu ku qabnay seebay macnaa waxa weye shirki ku noqono maxaa loogu diidi waayo cabdullaahi marka wuxuu yidhi waa shaqo shaydaan weyaan bui waxaas shaqo shaydaan wey shaydaan baa markii horena isha rogrogahay markii uu yahuudigan ku tufayna shaydaan unbaa dejiyey inuu dadka ku lumiyo unbuuna doonahayaaye yani waxa wey caafimaad meesha kuma jiro saasuu ku yidhi cabdullahi saas weyaan waxaa kugu filan buu marka yidhi waxaa iyo jaahiliyaadka iyo yahuud wax u raadso iyo igu tufiyo intaad ka baxda waxaad tidhaahdaa buu hi nabiga ducadii baryadii uu dadka ku tufi jiray idhib ilba'sa rabi raba annaasi washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifauka shifaaan laa yuqaadiru saqaman ducadaas ku tufbul ducadaasuu marka baray saa yeelbu sababkaasuu marka xadiidku leeyahay xadiidka marka ibnu maajah iyo ibnu xibaan iyo xaakim yaa wariyey waana xadiis saxiix ayib xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa in tufmada iyo qardhaasaha iyo tawlada kulligood inay shirka yihiin waa la kala qaadi tufmada wax aan ilaahay qur-aankiisa ahayn ama ducooyinkii aan ahayn oo aan la garanaynin macnahoodana la garanaynin haddii laysku tufaayo waa shirki sida magacyaha jinka oo kale iyo wax noocaasoo kulan la garanaynin haddii laysku tufaayo shirki waay laakiin haddii qur-aanka iyo ducooyinka soo arooray iyo baryadaa iyo laysku tufaayay ayadu waa mashruuc waanan soo marnay waana mari doonnaa haddii alla yidhah tufmada marka labada qeybood baa loo kala qaadaya waxa laysku akriya laysku tufmo shayga laysku akriyayo yay ku xidhantah hadduu yahay qur-aan yahay ama duco yahayna waa bannaan tahay haddii kalena ma banaan waxyaalaha la xidho iyadana waa keeni doonaa waxyaalaha la xidho ee qoorta laga laaladto ama qardhaasdhe ama xirsi dhe ama waxa doonta ku magacawe yani waxa wey iyadana wuu keeni doonaa laba qeybood way isku khilaafsan yahin culimadii salafka way isku horta laba qaybood baa iyadana loo kala qaadaya waxaan qoorta laga laalaadsaday hadduu yahay qur-aan iyo ducooyin hadduu yahay culimmadii salafku way isku khilaafeen waa inoo imaan doonta ma la xidhan karaa ma la isticmaali karaa ma bannaanta mise ma bannaanaa haddiise laakiin uusan qur-aanna ahayn ducooyinna ahayn magacyo jin iyo waxyaalo kaloo la qorqoray uu yahay oo qoorta laysaga laalaadiyay waa shirki shirki weeyaan taasuu isaguna shirki ku noqonaya tawlada baasha layidhahdaa iyada duuduub ahaanba isku xaadqaade iyada macnaha waxa weeyaan kulligeed waa wada shirki waay tawladu waa madiidada baasha yidhahdaan macnaha ragga iyo haweenkaa laisku jeclaysiiyaa ama haweeneyda ayaa faashanayso waa nooc adigu sixirka ka mid a ah, taqriiban haweeneydaa waxay ka yaracabsanaysaa inuu ninku qalbigiisu ka sii jeedo markaasay odhanaysaa ninka halay jeclaysiiyo ama ma ahee ninkiiba haweenaydii diidan tahay oo in la jeclaysiyuu rabaa waxbay marka u farsamaynahayaanoo waxbay u akriyahayaan oo qaabo badan bay sameeyaan mar ul iyo waxbay intay wax ugu akriyaan ayay odhanayaan taabsii tiibuu soo taabsiinaya marna waxay samaynayaan bahay balag yidhaahdaan yay intay xidhaan yay guriga ka laalaadi dhahay ninkii guriga unbuu ku wareegeysan marka kama bixi maayo inta badan waxaa sameeya oo loo sameeyaa haweenka lala qabo haweenka macnaha waxa weeyaan haween kale lala qabo ayaa inta badan loo sameeyaayo ninku si uu haweenaha kuwa kalena u naco iyadana ugu xidhmo ayay inta badan u samaystaan macna waxyaalahaas haweenay loo sameeyeyba macnaha ii sheegto laguba guursadayba oo ku ilmo dhashay waxay macnaha waxa weeyaan nin gaaban oo ragga gaaban ku jira ayaa soo doonay marka meel dhaantaan isugu nimid bay tiri taqriiban raggii markaan ka dhex arkay ayaa wuxuu ii muuqday bay tihi marka nin aada u gaabanoo ragga ninka uguba gaaban ah waan isisiin waayo bay tihi marka ma rabin habeenkii dambaa haddana dhaanta laysugu yimidoo ul isagoo wata unbuu meesha la yimidoo ushi unbuu itaabsiiyey bay tii ninkii ragga ugu gaabnaa ragga wuxuuba ka dheeriya hal baacbuba ka wada sarreeyaabay tii sidaas maana marka sidii buu sidii buu taqriiban ku guursaday wayna ugu ilmo dhashay marka wax sidaasoo kala waay waa nooc adiga sixirka ka mida ah wey mana madiidaa la yidhahdaa waa la yaqaana can ibni mascuudin radi allahu canhu waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiidkii qisadiisa hore laga fahmaya dadka qaarkii oo laga yaabo inay yidhahdaan waxyaalahaas waa lagu caafimaadaa ayaa jawaabta cabdullahi bn mascuud uu xaaskiisa siiyey yaa iyagana jawaab u ah shaydaanku markuu doonayo inuu ku lumiyo ku baadiyeeyo yacni waxa weeyaan ilan tasaruf fara badan buu jidhkeenna ku leeyahay waxyaaluu kuugu soo hoos gaban waxaan waxba ka jirin buu kuu akrin waxaan caafimaadayn buu caafimaad kaaga dhigi sidaasuu marka doonayaa intaad ku rumayso inaad marka ku baadiyowdo tilaabo tilaabo marka inuu kuusii hogaansaduu rabaa taa haddaad ka ogolaato shirkiguu kusii gelin wabittaali saasuu kuusii wadanaya marka waxan waa shaqo shaydaan ka samaynayana shaydaan wey yani haddii wuxuun ruuxu ka dareemana waxay u badan tahay uun wax nafsi ah adiga labahaaga haddaad dadka qaar nafsiyan isaga bukaa jira oo macnaa sycholojiyan bay u bukaan maaha cudurba ma hayaba sida dadka la yidhahdo ardooyin baa hayo oo kaleeto iyo qaar jin haya waa jiraan qaarna macnaha waxa weeyaan nafsiyan bay u bukaan kaa nafsiyanta u buka naftiisa waxay ku tacalluqdaay oo ku xidhan tahay alelaha haddii qardhaas lagu dhigi lahaa waabad caafimaadi lahayd intaasay kaga xidhantahay haddii marka qardhaastii loo xidho oo loo geliyaay naftiisii jiranayd baa daawuuday mooyaane qardhaasina waxba ma keenin laakiin naftiisu meesha markii hore ku xidhay wax saasoo kaleta isaga badantaa mooye iyo wax shaydaan wataaye wax lagu caafiy ma ah wax caafimaad ka imaanaya ma uu ahaa maxaa yeele hadduu caafimaad ka imaanayo sharcigaa inoo sheegi laha can mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul sal ly sl nabigaan maqlo yaquulu leh ina aruqa tufmada iyo akrinta wax laysku akriyo oo laysku tufo waa haddaynan ahayn sharciga wuxuu kusoo soo arooray waxaan ahayn hadday tahay waatamaa'ima iyo qardhasaha watawlata iyo madiidadu shirkun waa gaalnimo shirki way kulligood waxaa wariyey xadiidkaasi axmed baa wariyey waa abu daawuud ayaa wariyey atamaa'im wuxuu inoo fasirayaa maxaa tamiimooyinka la yidhahdaa attamaa'imu tamiimooyinka shay-un shay weye oo yucallaqu la xidho cala alawlaadi caruurta loo xidhaa cani ilcayni ishaa looga xidhaa si ayna ilmaha loo dhabanin ayaa loogu xidhaa laakiin muxuu yahay xukunkeedu marka ma banaanya mise ma banaana laakiin idaa kaana haddii uu yahay almucallaqu ka la xidhay shaygan ruuxa loo xidhay hadduu yahay min alqur'aani qur'aanka aanka hadduu ka mid yahay wax qur-aanka ka midaa loogu meesha loogu qorayoo loo xidhay hadduu waxa loo xidhay uu qur'aan yahay farakhasa waxaa ogolaaday fiihi dhexdiisa bacdu salaf culimmadii hore qaar ka mid a ayaa arrintaas saamaxay oo ogolaadayoo ka dhigay inay bannaan tahay oo baneeyey macnaha waxa weye saxaabadii qaar ka mida wey saxaabadii qaar ka mida sida cabdullahi bni camr bni caas iyo rag la mida wey iyo caaisho taqriiban hadalka sida laga yar fahmayey iyo wa bacduhum qaarkood culimmadii hore qaar ka midana lam yurakhis muusan bannaynin fiihi dhexdiisa wayajcaluhu wuxuuna ka yeelayaa min almanhiyi waxyaalihii layska reebay canhu xaggiisa waxyaalihii laysu diiday inay ka mid tahay ee xadiidku diidahayey ee hadda aan soo marnay taasuu ka mid dhigahayaayo ma bannaano yuu leeyahay culimadii salafka qaar ka midna minhum waxaa ka mid a qolyaha diidan ibnu mascuud baa ka mid a radi allahu canh cabdullaahi ibnu mascuud ayaa ka mid ah oo fuqahadii saxaabada ridwaanullaahi calayhim ka mid ahaa saas weyaan macnaheedu waxa weeye waxaas laysu xidhayo oo qardhaasta lagu samaynayo ama waraaqda lagu qorayo hadduu qur-aan yahay culimmadii salafku waa isku khilaafay hadduusan qur-aan ahayn warban kama yaallo wax muranana kama jiro ma bannaana waana siday u badan tahay say u badan tahay yani ama qur-aaniya waxay isugu daraan qardhaasta iyo magacyo jin ama magacyo jin keliya tayba ku qorayaanba laakiin magacyo jin laga waayi maayo say u badan yihiin sidaas wey macna weliba aadan fahmayninoo aadan macnaha waxa wey hal xabad magac jinba maxamed ka garan magaca ibni aadamkan qaar badan macno lahayne magac jin macnahaad ka garan muxuu yahy marka wuxuu hadduusan ama macno lahayn ama macno waa leeyahay laakiin qur-aanna maaha ducooyinna ma aha ma banaana taa meel iska dhigya qadcan waana laysku waafaqsan yahay oo culimmadii salafku waa isku waafaqsanaayeen inaysan taasi banaaneyn haddii waxaa la qorayaa uu qur-aan yahay qur-aankii qardhaas ma laga dhigi karaa oo ruuxii ma loo xidhi karaa xanuunsanayay mise looma xidhi karo mas'aladaasay culimmadii salafku isku khilaafsanaayeenoo qaar way ogolaadeen oo waxay deliishanayaan qolyaha ogolaanaya cumuumka qowluhu tacaala wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun wa raxma qur-aanka xaggiisa waxaan kasoo dejinaynaa wax caafimaad iyo naxariis ah caafimaad qur-aanku marka waa caafimaad ficlan waana laysku tufi tufid buu ku soo arooray mar haddii qur-aanku waa caafimaad la yidhi jidkii caafimaadka loo mareeyey inuu tufitaan yahay iyo inuu qoraal yahay iyo inuu taxaliil yahay midna qur-aanku ma kala sheegin mar haddaan la kala sheeginna oo wasiilada laga aamusay way bannaan tahay halkaasay mariyeen qolyaha banaynaya waxaa ka mid ah cabdullahi bni camr bni caas iyo caaisha iyo imaamu axmed riwaayo laga warinayay iyo qolyahaas wey way banaynayaan qolyo selafkii ka mid a oo culimmadii selafka ka midana waa diidan yihiin oo waxay leeyihiin ma banaana waxay u diidan yihiin oy leeyihiin saddex arrimoodba uma banaana waa kow horta nahyigii xadiidkii hadda aan soo marnay ee ahaa ina alruqa waltamaa'ima watawlata shirkun tamaa'im waa caam caam weeyaanoo qardhaas oo dhan baa soo hoosgeli maxaad ku kala qaadaysaan marka ta qur-aanku ku qoran yahay iyo ta kale waxa kale ku qoran yahay lama kala qaadina attamaa'im unbuu xadiidku wada yidhiye ninkii yidhaahda tani ma gelayso way ka baxsan tahay qur-aanku ku qoran yahay fa bidaliil waa inuu daliil keensado horta cumuumka xadiidka waa loo daliishan waa kow midda labaad waa min baabi saddi daraa'ic waxaa lagaga hortegayaa waa ka hortag waa dhacan hore wey waxaa lagaga hortegayaa haddii la yidhaahdo qur-aankaa qardhaasa laga samaysan karaa oo laysku xidhi karaa waxay dadka u jiidi kartaa oy gaadhsiin kartaa qardhaasihii shirkiga ahaa inay samaystaan marka min baabi sadi raaci albaabkaba ha loo xidhaba albaabkaba ha lasii xidhoo shaygan sababta u noqon karaa wax xun inuu dhaliyo ha loo diido dadka taasina waxa weeyaan waa qaacidada la leeyahay sadu daraa'ico a'immada intooda badan ay macnaha ay ictibaarinayaanoo daliil ahaan bay qaarkood ureen qaarna qaacida waxay dhahan waa qaacida fiqhiya qaarna qaacida usuuliya inay tahy qaarna adilada mukhtalafu fiiha baa lagu daraaba adilada macnaha laisku khilaafsanya ayib waxaa saddexaad oo muhima iyadana haddii ruuxa lagu xidho qur-aankii oo la ihaanaysto oo yacni waxa weeyaan la liito oo qadarintiisi iyo qiimeyntiisi meel lagaga dhaco ayaa ka dhalanaysa maxaa yeelay caruur baa loo xidhi markaasuu marna ku kaanji marna caliye iyo macnaha waxa weeyaan wuxuu ku daadini yacni candhuuf buu kala daali mar wasakh buu la dhexgeli hadduu ruux weyn yahayna iskama ilaalin karo musqulo iyo meel xun iyo xilli uusan dhahaaro qabin iyo meelahaasuu la dhexgeli layskamana ilaalin karay marka qur-aankiio imtixaan lagu sameeyo oo la ihaanaysto oo aan qadarintiisii la marinin meel kaga dhac baa ku jira qur-aanka meel lagaga dhacayo macnaa sidaasi adilada ay deliishanayaan bay ka mid tahay sidaas weeyaan marka yacni waxaa kaleeto oo ku darayaa sheekh ibnu cuthaymiin waxaa laga yaabaa buu leeyahy oo ficlan waana mida taalla dadku haddii ay yacni ay shay bidca a ah la yimaadaan shay hadday la yimaadaan aan horay u jirin booska ay bidcada dhigeen sunno ku jirtay bay meesha ka saaraan caadatanba saasaa ah dadkii bidco la yimaada sunno meeshaasi ku habboonayd ayay booska bidca booska bidcada dhigayy kasunnadii bay ka saareenoo bidcaday booskeeda geliyaan sunnada waxa weeyaan in qur-aanka laysku tufo haddii la yidhaahdo qardhaasa ha la fasaxana qardhaastu waxay buuxini booskii tufidda tufiddii baa meesha ka bixi haddana waa saas tufiddii baa la liiday oo la yaraystay oo ba tegeyba qardhaasaa lagaga kalsooyey marka tii sunnad ahayd ee sharciga kusoo soo aroortay ee nebigu sameeyey salawatulli wasalaamu calayh ayaa la gacan mid laysku haystana waxoogaa waxa weeyaan oo muran ka taagan yahay ma bannaan mise ma bannaanana waxa weeyaan kalsooni buuxdaa lagu qabaa marka sunnadii oo laga tegeyna iyadana meesha waa ku jirta sidaasaadna moodaa inay ixtiyaad ku jirto ixtiyaadka iyo dadaalku waxaad moodaa inuu ku jiro xataa tag qur-aanku ku qoran yahay in layska daayo tufidda la isticmaalo in qur-aanka laysku tufo dariiqadaasaa nebiga ka sugan salawatullah wasalaamu calayh saas weyaan ayib atamaa'imu qardhaasuhu shay-un shay weeye oo yucallaqu la xidhaa cala alawlaadi caruurtaa la xidhaa loo xidhaayo canilcayni ishaa looga xidhaa laakiin idaa kaana hadduu yahay almucallaqu shayga la xidhay ee ruuxa lagu xidhay min alqur'aani hadduu qur'aanka ka mid yahay farahasa fiihi waxaad banneeyey bacdu salafi culimmada salafka qaar ka mid a ogolaaday saxaabadii iyo taabiciintii qaar ka mid a ayaa arrinkaa ogolaaday wa bacdum qaarkoodna lam yurakhis fiihi ma uusan ogolaaninoo wuu diiday wayajcaluhu wuxuuna ka dhigayaa qaarkaa diidayahay yajcaluhu qardhaastaa qur-aanku ku qoran yahay waxay ka dhigayaan min almanhiyi kii la diiday canhu xaggiisa kii layska reebay ee xadiidku diiday ayay kala mid dhigahayaanoo ku darayaan macnaha minhu waxaa ka mid a qolyaha diidan ibnu mascuud baa ka mid a radi allahu canhu cabdullahi ibn mascuud ayaa ka mid ah waxaa ka mid a ah sidoo kale cabdullahi bni cabaas baa ka mid a ah, xudayfaa ka mid a ah, cuqbat bni caamir baa ka mid a rag badan oo taabiciintii ka mid a ayaa macnaha ku jiro oo ay u badan yihiin ardadii cabdullaahi ibncabdullahi bn mascuud yani waxa weye raggaasoo dhan ayaa diidan in la yidhaahdo waa xaaraam marka oo ma banaana xataa hadduu qur-aan ku qoran yahay in la xidho waxoogaa sheekh ibnu cuthaymiin waa ka gaabsaday wuxuu yidhi taxriiminteedu waa yaro adagta laakiin markay ugu yar tahay karaahiye wey in layska daayo ayaa fiican diiniyan laakiin ma jazmin karo xaaraam weye ma dhihi karo saasuu isagu gaadhay laakiin markii adilada fadhiya waxaad moodaa inay raajix tahay in layska daayo sidaa uu sheekuba tilmaamayo ama ixtiyaad fadhi adu oo dadaal ahaan ruuxu diintiisa inuu macnaha ka dadaalo wixii dhib u geysanaya iyo wixii xumaan lagu sheedho inuu ka cararo ama dadaal ahaan bay macnaha raajix u tahay in laysaga daayo ama adilada kutusaysa in layska daayo ayaa raajixoo ka xoog badan adilada kale saas wey marka haddii ta qur-aanku ku qoran yaha keliyata laysku xidhi lahaa waxbayba ahaan lahay weliba waxay leeyihin qolyaha banaynaya laftoodu shardi waxay uga dhigayaan waa in uu qur-aankaas la qoray ee qardhaasta laga dhigtay waa inuu ilaashan yahay oo xurmadii qur-aanka iyo ixtiraamkiisii aan meel lagaga dhicin taasina waa adagtay aad bay u adagtay qardhaas la dhigay oo ama ilmo lagu xidhay ama ruuxba lagu xidhay ayaa qur-aanka ku yaalla la ilaalini waa masalo fog waay aada bay baciid u tahay marka warka gabagabadiisa layska daayo wey waruqa tamaaimtii garanay waruqa ruqyadu waxa weyaan iyaduna hiya iyadoo allatii midda wey tusamaa lagu magacaabo alcazaaim cazaaim baa la yidhahda yani dadkaa hadda saa u yaqaana dadkiiba dadkaa waxay u yaqaanaan cazaaim waa jamcu caziima caziimadana waxaa la yidhahdaa bimacna alqira'a akrintaa la yidhah laga wadaa macna in shay laysku akriyo laysku tufo taasaa la yidhahdaa buu leeyahy macnaha casimona waa la yidhahdaa ruqyana waa la yidhahda wa khasa minhu daliilku wa khasa minhu wuxuu ka soo reebay addaliilu daliilku wuxuu ka soo reebay oo uu baneeyey maa khalaa wixii ka maran min ashirki shirki wixii ka maran yani ilaan xadiidku wuxuu camimay xadiidkan hadda aan soo marnay wuxuu isku wada xaabqaaday tufidoo dhan maxaa yeelay ina aruqaa asha ku jirta cumuum faa'iidaynayso tufidoo dhan baa halkaa wada gashay daliil kale iyo adilo kalea marka waxay ka soo reebtay xaaraamnimadaa waxay ka soo saartay ooy bannaynaysaa tufidu hadday ayna shirki ku jirin oo waxyaale shirkiyaada ayna ku jirinoo ay tahay maalan ay qur'aan tahay ay ducooyin tahay tufidda noocaas oo kale ah adilo ayaa ku tusaysa rakhasa fiihi waa wuu baneeyey daliilkaas rakhasa fiihi wuu baneeyey dhe rasul lah sal ly sl nebigu wuxuu baneeyey yacni tufidii min alcayni isha in layskaga tufo wlxumati walxumati iyo macnaha qaniyada ayuu baneeyey buu leeyay marka tufidda in ay bannaan tahay waa ijmaac sida uu leeyahay siyuuti adile aada fara badan baana kutusaysa jalaaluddiin siyuuti laakiin wuxuu leeyay saddex shardi bay ku bannaantah saddex shardi shardiga koowaad waxa weeye waa in shayga laysku tufayo uu yahay ilaahay magac hadalkiisa oo qur-aanka ah magacyihiisa iyo tilmaamihiisa iyo ducooyinka nebiga kasoo arooray salawatullh wasalaamu calayh ayib shardi waa kaas shardiga labaadi waxa weeye wuxuu leeyahay waa in uu yahay luqada carabiga wax macnihiisa la garanayana waa inuu yahay luqada carabiga ah waa inuu yahay buu leeyahay oo macnaha waxaa ka muuqata inaan luqo kaleeto laysku tufi karin saasuu jalaaludiin suyuui leeyahy sidoo kaleeto waxaa sheegaya isaguna sheikhulislaam ibnu teymiya waxa uu leeyahay ruuxu inuu ku ducaystaba xataa lafihiisa waxaan carabi ahayn waa makruuh buu leeyahay waa karaahiyo waa laga fiicay hadduu carabiga yaqaano hadduusan carabiga aqoonin wuu iska ducaysan fii khaariji salaa salaada gudaheeda un baan la ogoleen waxaan carabi ahayn in lagu ducaysta laakiin waxay ka baxsan hadduusan ruuxu carabi aqoonin wuu iskaga ducaysana wuu ku ducaysa laakiin ruux hadduu carabi yaqaano luqad kalena yaqaano carabiga inuu ku ducaystaa la doonaya macna marka waa inay carabi tahayna waa shardiga labaad buu leeyahy shardiga saddexaadi waxa weeye waa inuusan ruuxu ictiqaadinin tufidan lagu tufayo inay lafaheedu caafimaadka wadato oo sabab weeyaan waxani isaga laftiisaad caafimaad ka helaysaa waa inuusan rumaysnayn sabab uun ilaahay ilaahay baa caafimaadka bixiya laakiin ilaahay sabab buu kaaga dhigi karaayo inuu kugu caafiyaa laga yaabaa hadduu ilaahay uusan doonin ku caafimaadana ku caafimaadi maysid saas waa inuu ruuxu rumaysan yahayo uusan shaygan qalbigiisa ku xidhin boqolkiiba boqol saas shardiga saddexaad kaa weeyaan saddexaa shardi haddii la helo jalaaluddiin siyuuti wuxuu leeyahay waa bannaan tahay tufmadu ijmaacan culimado dhan baa isla ogol bule ayb marka hadalka sheekha waxaa ka muuqata mualifka kitaabka iska leh waxaa ka muuqata tufmada in isha iyo qaniyada keliyata in layskaga tufa mooyaane aynan bannaanayn saasaa hadalkiisa ka muuqata meelo badan waan kusoo marnay horeyna waa inaga usoo maqnay wuxuu yihi rakhasa fiihi rasul lah sal lay wasalam min alcayni walxuma cudurada kale inaan layskaga tufi karin baad moodaa hadalkiisa inay ka muuqato laakiin sida raajixa waxa weeye haddii hadalka sheekhu saas yahay aan ka fahanay sida raajixa ah, khaas kuma ah labadaa cudur keliya cuduradoo dhan baa la tufi karaayo bal cudur la-aan buu ruuxu isku tufi karaa waa kii nebigu sal ly waslam habeenkii markuu seexanayo intuu mucawadateynka iyo gacanta ku akriyo oo ku afufo ku tufo kadib nebigu waa kii isku masixi jiray salawatulli wasalaamu caleyh cudur la-aan baa laysku masixi karaa cudur oo dhan baa layskaga masixi karaa macna oo waa banaan tahay ee labadaa keliyeeta khaas kuma aha saan horeyba usoo sheegnay bal waxaaba soo marnayba nebigu sal alay waslam cali bn abi aalib oo bukoor hayso indhaha ka xanuunsanaya soo muusan kaga tufin annaga xadiid kusoo marnay marka labadan cudur khaas kuma macna waruqa tufmooyinku waxa weeye hiya iyadoo allatii midda way tusamaa lagu magacaabo alcazaa'im baa la yidhahdaa waa isku macno wa khasa oo xadiidku waa diiday masaasaa loo wada diidaybay xadiidku u wada diiday bay u wada diidantao ma banaana miyaa kulligeed mise qaar baa laga soo reebi may qaar baa laga soo reebi wa khasa wuxuu ka soo reebay minhu xaggiisa addaliilu daliilku wuxuu ka soo reebay adilo kale oon xadiidkan ahayn baa waxay ka soo reebtay maa khalaa wixii ka maran min ashirki shirki wixii ka maran waxaan shirki ku jirin oo tufma ah adilo kalaa kutusaysa inay bannaanta rakhasa nebigu waa ruqseeyey fiihi dhexdii rakhasa wuu baneeyey fiihi tufmada dhexdeeda rasul lah sal lay wasalam nebigu waa baneeyey min alcayni isha in layskaga tufo walxummati iyo qaniyada labadaba keyrkoodna waa layskaga tufi karaa watawlatu tawladiina shay-un shay weeye oo yasmacuunahu ay samayn jireen jaahiliyadii yazcumuuna ay sheeganayaan anahum annahu shaygaas ay samaynayaan yuxabibu inuu jeclaysiinayo almar'ata haweeneyda ilaa zawjiha ninkeeda inuu jeclaysiinayo waalrajula ninkana inuu jeclaysiinayo ilaa imra'atihi xaaskiisa waa waxay dhoobdhoobi jireenoo sasamayn jireenoo ay rumaysnaayeen inuu ninka iyo xaaskiisa isjeclaysiin ama ninkii baa lasoo jiidaya oo car ah ama iyadiibaa car ahoo qalbigeeda la soo jiidaya labadaaba way u samayn jireen macna wa cabdillaahi bni cukaymin marfuucan soomaalida caadaadkeedu waxyaala cajiib oo ah yacni waxay u dhowdahaa caadaadkii jaahiliyadii carbeed carabtii intaan islaamka kusoo degin jaahiliyaadkoodii wax badan oo ka mid a ah, soomaalida aada bay isu shabahaan dhaqanka reer baadiyahan ka wada macna reer magaalka maa reer baadiyaha dhaqankooda aad bay isu shabahan meelo fara badan markaad ka muqaaranayso waad isu keeni macna can cabdillaahi bni cukaymin marfuucan isagoo xadiidka la kor yeelayo nabiga la gaadhsiinayo sal ly wasalam waxaa cabdilaahi laga warinayaa nebigu inuu yidhi man tacallaqa ruuxii xidha ruuxii isku xidha shay-an wuxuun wukila ilayhi waa loo tala saaray rawaahu axmed baa wariye xadiidka watirmidi waa xadiid xasan ah yacni waynu soo marnay ciddii shay isku xidhoo qalbigiisa ku xidha ama jirhkiisaba ku xidhoo wax ka doonaya ama dhib inuu yani wax ka samata bixiyo ka doonaya ama dheef ka rajaynaya wuxuu dooni waxaasiba ha noqdo waa loo tala saaran wakiila ileyhi waxaa laga wadaa waa loo dayn bal asagaa lagu fiirinoo wuxuu ka doonayo ilaahay u gudi maayo waxbana ilaahay subxaana wa tacaala uga qaban maaye waxa uu isku xidhay baa loo dayn wey man oo lagu fiirin loona loona tala saaranay saas wey man shaygaasi marka wuxuu doonaya noqdo shay-an baa macnaha waxa wey waa nakira fii siyaaqi shardi baa la yidhahda man tacallaqa ciddii macnaha waxa weyaan isku xidha oo qalbigiisa ku xidha shay-an wuxuun wukila ilayhi shaygaasaa loo tala saarano bal inuu wax u tarayo in kaleeto shaygaasuu ilaahay u dayn subxaana wa tacaala rawahu axmed baa wariye xadiidka watirmidi yani maxaa yeelay shaygu haddii uu sabab yahay sharci ana qalbiga oo lagu xidhaay waxaa ka fiican inaad ilaahay qalbi ku xidho subxana wa tacaala hadduusan sabab sharciya ahaynna oo sabab sharcigu sheegay oo waxan inuu sabab u noqon karo uu sheegay haduu hadduusan ahaynna hade kaasi kumaba jiro maxaa yeele asbaabtu sidoodaba asbaabta waxaa la yidhahdaa waa waxyaalaha lagu gaadho ujeedadaada caafimaad baad doonaysaa daawaad qaadata waa sabab ilmaad doonaysaa islaam baad guursatood u galmootay waa sabab xoolaad doonaysaa suuqaad gasho waad oroday waa sabab asbaabta taasaa la yidhahda marka asbaabta haddii uu ruuxu boqolkiiba boqol rumeeyo orodkiisan iyo sababkan uu la imaanayo inuu wax ku helayo oo isagu wax siinayo cibshayso oo sababkan maamulaysana inay uusan rumayninba oo sababkan unu isku xidho taasi waa gaalnimo wey waa shirki akbar wey islaamnimada lagaga baxa taas ayib ruuxii wuu rumaysan yahay sababkan inuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu wax ka dhaliyo mooya inuusan waxba dhalinayn laakiin markaa uu sababka samaynaya uu la imaanayo qalbigiisa ilahay waa ka maran yahay subxana watacala waa ka maqan sababkan unbuu daba joogaa qalbigiisu waa halmaansan yahay sababkan kadaatuu ku tacalluqay oo ku xidhan guud ahaan iyo duuduub ahaan iyo oo ruux ku xidho ama isaguba isku xidho haddana qalbigiisa ku xidha saasaa laga wadaa man tacallaqa ruuxii xidha qalbigiisana ku xidho wey oo israaciyo oo wax ka raadinaya man tacal can cuqbat bni caamiri waxa uu ka warinayaa marfuucan xaalu yahay mid la kor yeelay xadiidku man tacallaqa ciddii isku xidho oo xidhata qalbigiisana ku xidha tamiimatan qardhaas falaa atama allaahu ilaahay uma dhammaystiro lahu isag ilaahay uma dhammaystiro wuxuu doonayo ma gaadhsiiyo dhexda ilaahay ha ku kufiyo wey kaas soo habaarkaasi ku dhici maayo kaas waxaan aynu waxbaba la gaari la-nahayba waa waxyaalaha inugu xidhxidhan wey ee ama qoorta inooga laalaada ama gacmaha inooga laalaada wey inaguna waxbaynu ka raadini habaar baana intaa inugu socdo inugu dhacay waa cajiib wey jahligu dhibaatooyinkiisa ka mid ah. waman tacallaqa ruuxii xidha oo isku xidha wadacatan aleel ama ilmihiisa u xidha ama kaba raalli noqdo in loo xidho falaa wadaca allaahu allaha yani ugama tago lahu isaga wuxuu jecel yahay ilaahay uma daayo oo allah ha ka qaado wuxuu jecel yahay ama falaa wadaca allaahu lahu ilaahay ma xasiliyo oo ma dejiyo addoonkaas wa fii riwaayatin riwaayo kale waxayd man tacallaqa ruuxii isku xidho oo xidha tamiimatan qardhaas faqad ashraka kaasi ilaahay buu wax la wadaaji wixii ilaahay lahaa ayuu cid kale siiyey oo uu addoommadiisa qaar ka mida ah wax ugu daray maxaa yeele yaa dhibka qadaro oo qaada ilaahay baa qadarad oo qaada isagii meeshii la aadi lahaa yaa waxaan la aaday walibni abi xaatimin ibn abi xaatim waxa u sugnaaday can xudayfata wuxuu ka warinayaa annahu xudayfa ra'aa inuu arkay rajula nin ninkaasoo fii yaddii gacantiisa khaytun ay tahay liilan oo min alxummaa qandho daraaddeed laga xidhay fa faqatacahu markaasuu ka gooyey watalaa wuxuu akhriyey xudayfa qowlahu tacaala wamaa yu'minu aktaruhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun xudayfa wuxuu arkay nin gacanta uu ugu xidhan yahay liilan yar ugu xidhan yahay yacni xadhig yar baa ugu duuban ama dun baa ugu duuban markaasuu duntana wuxuu ka xidhay xanuun haya qandhahaysa ama qaniiyo ama cuduro noocaasoo kaleetuu gacanta uga xidhay wax markaasuu intuu ka gooyey buu wuxuu akhriyey xudayfa ilaahay subxaana wa tacaala qowlkiisa wamaa yuminu aktaruhum billahi ilaa wahum mushrikuun aayadda macnaheed waxa weeye wamaa yuminu ma rumaynayo aktaruhum badankood billaahi ilaahay ma ay rumaynayaan ilaa walxaal hum iyagu mushrikuuna iyaga oo ilaahay wax la wadaajinayo cid kale wax ugu daraya mooyaane hadday ilaahay rumeeyaan oy rumaysan yihiin waa hadday cid kale ku garab wadaan laakiin ilaahay keligii marna ma rumaynayaan ilaahay bay rumaynayaan laakiin ha rumeeyeene rumayntoodu mid barxla ma ah miday ilaahay gooni yeeleen ma ah waa mid ay wax ku garab wadaan garab garabweydda marka addoonkani uu sameeyey xudayfa ku diidan yahay aayadda usoo daliishanayo xudayfa waa saxaabadii nebiga sal alay slam nin ka mida ah. bal waa saaxibu siri rasuulilahi sal lay slam sirhayihii iyo xoghayihii nebiga weye salawatullh wasalaamu caleyh sirta nebiga ninkii ogaawey wax badan ka ogaawey waana raggii saxaabada raggii ugu fuuqahaysnaa wey macnaha ugu cilmi badnaa buu ka mid ahaa nin wuxuu arkay gacanta macnaha waxa weeya wax yani ugu xidhan yahay xadhig ugu xidhan yahay arrinkaasuu ku diiday marka marka wuxuu ka dhigay baashan uu isku xidhay ee uu caafimaadka ka raadinayo iyo wuxuu ka dhigay sidii isagoo ilaahay garab dhigay oo kale subxaana wa tacaala maxaa yeele caafimaad yaa laga raadiyaa soo ilaahay lagama raadiyo subxaana wa tacaala wixii ilaahay lahaa haddaad addoon kaleeto ka raadisaay ilaahay iyo addoommadiisii baad wax ku sintayoo wax wadaajisay waa sida baryadoo kaleeto ilaahay keligii baa baryada iska leh baryadii haddaad tidhahdo hebelna waa la baryi ilaahayna waa la baryi yaani shirki wey caafimaadka ilaaha keliyaa laga raadiyaaye haddaad isagana ka raadiso cid kaleetana ka raadisaay shirki wey sidaasay marka waxa weye shirki ku tahayo iyagoo ilaahay uun wax ku garab wada inay rumeeyaan mooye ilaahay keligii inay rumeeyaan si macnaha waxa weye baraxla waa habeenkii xalayoo tegey wey aayaddaasi marka usoo deliishadayo waa aayaddii macnaha mushrikiintii reer carbeed ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramay mabdaooda iyo inay ilaahay subxaana wa tacala addoomadiisa iyo addoommadiisa isku garab wadaan ayb walibni abi xaatim waxaa u sugnaaday can xudayfata wuxuu ka warinayaa annahu xudayfa ra'aa wuxuu arkay rajulan nin buu arkay oo fii yaddii gacantiisa khaytun ay tahay yani waxyaalahaas wey waxaad arkaysaa ilmo yar oo laleeyahay suulkaa laga xidhay markii la roob la waayey ismada abaaruhu dhacaan ilmo yar baa la suul xidhani markaasaa laleeyahay musafaryarada ah eh. meelahaasaa laga guntanaya markaasaa laleeyahay ma aqaano shardi iyo nadar iyo waxay tahay ma aqaanee ilmaha yarkee miskiinkae xaarka aan iska duweyniyo kaadida yaa waxaa la doonaya in roob lagu helo bal jaaligaas meeshuu gaarsiiy waxyaalaha cajiibkaa ah wey marka yani waxaa la mida khaydka la xidhanayo kaleeto haweenka markay yani umuli rabaan oo kaleeto khayd iyo liilan inta wax lagu soo akriya dhexda loogu xidhaa markaasa waxaa laleeyahay biidni illah yani waxa wey way kala imaan way kala imaano waxba macnaha wax dhiba gaari maayo halkanaa maro yar ugu xidhan tahay wadaad wax kusoo tuftufay waxyaalahaasoo kaleta wax ka jira ma waxaasoo dhan wax jira ma aha waa arrintan ay saxaabada nebigu sal alay slam diidan yihiin maxaa yeele asbaab sharciga ma aha waxan ama sharciga ha laga helo isticmaalkiisa ama tajriba ahaan iyo dhakhaatiirta iyo culimmada dibigu ha sugeenoo halka laga ogaado inuu cudurkan daawo u yahay labadaa wixii kasoo hadheen la luqluqo ee dayrabi iyo macsharalfalag iyo balaayadaa laga keenaayo wax salle ma ah yaan dadka lagu lugoyn cabakaaga daranba laba dhib baa laysugu daray dadkii laba khasaaro dhibkan waxaan loo samaynahayo ee lagu xidxidhayo horta culays waa leeyihi tan labaadna habaar iyo inkaartii nebigana waa wataan salawatulli wasalaamu calayh habaarkiisina waa wataan waxaa intaa dheer xoolaa lagaga qaatay xoolaaba lagaga qaatayo ama xoolo nool ama mood ah yaa meesha ku dilan oo ninkaasi la tegey bilaash wey cilwaanul kaahin waaye miduu nebigu ku tilmaamay salawatullahi wasalaamu calayh ninka macnaha kaahinka ah waxyaalihii macmacaanaaye bilaashka u iskaga gurubsanaya wey xoolaha noocaas oo kale ah. marka waxa weye waa shaqee dadow yaa laydinka shaqaysanin waxaasi waxay faa'iideynayaan ma jirto ilahay weydi subxaana wa tacala u carraanla wax bixiye ama wax qaade walibni abi xaatim waxaa u sugnaaday can xudayfata anahu xudayfa ra'aa wuxuu arkay rajulan nin ayuu arkay oo fii yaddii gacantiisa khaytun oo ku jiro liilan ama dun min alxummaa qandho daraaddeed laga xidhay faqatacahu markaasuu gooyey saasaa fiican haddaad aragto ilmo qardhaas xidhan ka goob saas wey xataa hooyadii aabbihi ha la tashani xaaraamna kaama aha waa munkar aada suulinaysa intaad u dhuumato isagoo keligii meelahaa marahay qadh ka ka gooyo ka tuur ha weydo saas wey macana kolley kii u gooyey unbay haddana u raadsane laakiin adiga waajibkaa kaa wey waa inaad ka goyso wey sidaa xudayfa uu sameeyo kale wa talaa wuu akriyey qowlahu ayuu akriyey xudayfa wamaa yu'minu ma rumaynayaan aktaruhum intooda badan billaahi ilaahay ma rumaynayaan ilaa walxaal hum iyagu mushrikuuna iyagoo ilaahay wax la wadaajinayo wax ku garab wada mooyaane qardhaas iyo balaayo markay ugu yartahay intaasaa ilahay lagu garab wadaa haddii kale wax ka waaweyn oo sanab iyo qabri iyo gumbur iyo balaayo noocaasoo kalea lagu garab wadaa fiihi masaa'il masaa'il dhowraa ku jirta baabkan aluulaa masalada koobaadi waxa weeye attaqliidu adkayn la adkeeyo fii lubsi alxalqati dugaagadda xidhashadeeda oo si adag loo adkeeyo walkhayqi iyo liilanka wa naxwihimaa iyo wixii la mid a limithli daalika arrintaasoo kale loo xidho arrintaasoo kale daraaddeed loo xidho arrinta loo waa taan soo sheegno lidafci lbalaa aw rafcihi ama lirafci lbalaa aw dafcihi dhibaato inay kaa qaado ama ay ka hortagto mid kugu soo socdo athaaniyatu masalada labaadi waxa weye ana asaxaabiya saxaabigu waa saxaabigii cimraan wey low maa saxaabigu cimraan maaha xadiidkii cimraan wey riwaayadka qaar baa waxay ku yimaadeen ninkaas nebiga sal alay wasalam u yimid ee waxqabaye ma aflaxta abadan uu ku yidhi cimraan buu ahaa qaar baa odhanay adinkaa tidhaahdaba saxaabigii qabay yacni waxa weeyaan xalqada qabay ee nebiga u yimid sal alay wasalam anna saxaabiya saxaabigaasi low maata hadduu dhiman lahaa wahiya calayhi iyada oo dushiisa saaran oo uu qabo hadduu ku geeriyoon lahaa maa aflaxa muusan liibaanin fiihi waxaa ku sugan hadalkaa maa shaahidun marag fur likalaami saxaabati saxaabada hadalkooda ayuu markhaati u yahay ay yidhaahdeen hadalkan saxaabadu ay yidhaahdeen buu xadiidkaasi markhaati u yaho saxaabadu maxay yidhahdeen ina ashirka alasgara shirkiga yari akbaru wuxuu ka weyaa min alkabaa'iri dembiyada waaweyn oo kaleoo dhan buu ka weyaa macnaha shirkiga weyn oo dembi la galo ugu weyn dembi waxaa ku soo raaco ku xiga oo dunuubta kale waaweyn oo dhan ka weyn shirkiga yar saas wey waxay tilmaamaysaa marka masalada hore usoo sheegnayo marka la shirki asqar ah asqarnimadaasi waxay u noqonaysaa binisbati ila alakbar wey shirkiga weyn marka loo fiiriyo unbuu yaraan laakiin isaga daatadiisu ma yara oo dunuubta kaleo dhan buuba ugu wen yahay macna saas wey waxay marka tilmaamaysaa ninkaas bahasha xidhay ee nebiga ula yimi salawatullhi wasalaamu calayhi inuusan shirkigiisu akbar ahayn shirkigiisu akbar ma ahay saasaa xadiid hadalka sheekh ka muuqata maxaa yeelay muusan rumaysnayn ninka saxaabiga ah bahashan uu qabaayay inay iyadu caafimaadkaba keenayso muusan rumaysnayn laakiin amay sabab tahay ayuu macnaha oo xanuunka kaa yara dabcisa ayuu u qaadanaya macnaha marka waa shirki asqar ah laakiin shirki asqarka laftiisa dembi weyn ah athaalithatu mas'alada saddexaadi waxa weeye annahu ninkaasi lam yucdar looguma cadlin cudundaarin biljahaalati jaahilnimo looguma cudundaarin waa jaahil oo aqoon muusan lahayn sidaa daraaddeed waxankadaasi dembi kama soo gaadhayo lama dhihine wuxuu nebigu ku yihi sal lla alay slam haddaad dhiman lahayd ood ku geeriyoon lahayd maada weligaa liibaanteen saasuu leeyay annahu lam yucdar biljahaala hadalkaas dad baa waxay u deliishadaan oy dhigaan meeshii sheekhu ugu talagalay meelaan ahayn oo waxay u deliishadaan sheekhu waxay yidhahdaan maba qaba sidiisaba dadka haddii ruuxu shirki ku dhaco jahlina uu u geeyo iyo aqoon la-aan in jahliga lagu cudur daarayo ma qabo bal wuxuu qabaa inuu gaaloobayo automatikiyan mar kaba inuu xerada islaamka ka baxayo ama jaahil ha ahaado ama caalim ha ahaado ama cinaad ha u geeyo wuxuu dooni baa u geeyo shirkiba hadduu ku dhaco jahli inaan loogu cudur daarayn ruuxa baa laga qaadan bay yidhaahdaan sidaasna maa hadalka sheekhu maxaa yeele madhabka sheekha ee saxda waxa weye waa midkuu kutub kaloo aada u fara badan ku caddeeyey khaasatan bulsho bulshada maanta muslimiinta ah ee qubuurta iyo awliyada iyo ku ibtilaysan ee shirkiyaadka ku dhacaya sheekhu mabda cad buu ka lahaa mabda'aasi wuxuu ahaa dadkaasi inta wax loo caddaynayaan la gaalisiin ilaa uu ka yidhaahdo cabdulqaadir aljiilaani iyo axmed ulbadawi iyo asnaamtooda kuwa dul fadhfadhiya ma aan gaalaysiinayno ilaa aan wax u caddayno oo tawxiidka aan u sharxno markaa kadib wax loo caddeeyo hadday diidaan ayaa markaa kadib gaalaysiintu ay imaanaysaa wa ficlan madhabkaasina waa madhabkii selafka ridwaan ridwaanullahi calayh kasoo bilow cahdigii saxaabada adilo fara badan baana macnaha ayaa kutusa insha allahu tacala mar baan goonideeda uga hadlayna xadiidkii mucaad uu ka mid yahay xadiidkii daatu anwaat uu ka mid yahay xadiidkii uu ka mid yahay macnaha waxa weye ninkii dhihi jiray wiilashiisa u dardaarmi jiree dhihi jiray iguba ilaahay hadduu awood ii helo waa lay cadaabiyey lafahayga intaad gubtaan badda ku bitiya ninkaasaa ka mid a ah. axaadiis noocaas kale iyo adilo noocaasoo kale badan baa waxay kutusaysaa ruuxa hadduu jahli u geeyo jaahilna uu yaho aqoon darra ay shirkiga u geysaay ilaa jahligaa laga saaray inaan la gaalaysiinin ilaa wax la baro sidaasuuna ahaa madhabka sheekhu hadalkan see la odhanaya marka hadalkan waxaa la odhanaya waa qadiyatu cayn waay hal nin arrintii buu ka warramaya saxaabi yuu sheekhu ka warramaya hal nin arrintii oo hal nin arrintii waxa weeye ninkan arrintani ku dhacday jahli haddaan loogu cudur daarin macnaheedu dadka jahligu jahligu hayo oo dhan loogu cudur daari maya miya mise ninkan kadaasay ku dhacday arrintaasi isaga haddii loogu cudur daari waayo dad kale in loogu cudurdaaro waa suurtagal maxaa yeelay isagu bii'aduu ku noolaa yaa bii'a cilmi ahayd nebiga salawatulli wasalaamu calayh joogay saxaabadii oo culimmadoodii baa joogay dii dii'aduu ku barbaaray baa saa ahayd saasaa la dhihiyo isaga jahli oo dhan dadka looguma cudurdaano qaar aan loogu cudurdaanina waa jiraan qaar loogu cudurdaanina waa jiraan isagu marka qaarkii aan loogu cudurdaarayn inuu yahay baa laga yaabaa bulshadanina qaarkii loogu cudurdaaraya inay tahay baa laga yaabaa saa daraaddeed baa masalada loo kala qaadaya ama ra'san waxaaba dhihiba xadiidka uu sheekhu masalada ku dhisay aaba daciif kaba nasaba kaba istiraaxba isagoo dhanba oo cadrhada xadiidka uu sheekhu ku dhisay masaladii uu wax ka istimbaabayo ayaaba daciifaba xadiidku hadduu daciif yahayna waxbaba laga qaadan maayo waxbana loo deliishan maayo marka hadalkii iyo xadiidkiiba isla duule saana waa dhihi kartaa oo masale iyaduna fudud wey macna laakiin madhabka sheekhu kama turjumayo hadalkaasi kama turjumayo yani waxa weye hadallo kaloo badan buu ley masaladaas insha allahu tacala meesheeda mar baan si gaaban uga hadli doona insha allahu tacala kitaabka dhexdiisa alraabicatu midda afraadi waxa weeye waxaa kaleeto jawaabaha ka mid ah xadiidka xataa wuu kala xoog badan yahay alfaadiisa inta dambe ee laga qaadanayo masalada oo ah fa inaka low midta wahiya calayka maa aflaxta abadan jumladaa dambe xadiidka intiisi kale way ka daciifsanta ayadoo dacfigeedu waa shadiid maxaa yeele xadiidka intiisa kale shawaahid buu leeyay shawaahiddu yaysan dacfigii kaba saarin laakiin waxoogaa waa loo doodi karaa intiisa kale laakiin inta dambe ee laga qaadanayo ninkaa inaan loo cudurdaarin oo jahli loogu cudurdaarin oo ah fa innaka low midta wa hiya calayka maa aflaxta jumladaasi way kasii sii daciifsantah xadiidka intiisa kale maxaa yeele shawaahid ma haysato iyado wax u markhaati kaco oo duruq kale ku yimid ma haysato saas way macana ayb araabicatu masalada afraadi waxa weeye annahaa iyadu laa tanfacu ma ay anfacayso fi lcaajilati baashii uu isku xidhay ee waahinada ahayd laa tanfacu ma ay anfacayso u faa'iideyn mayso filcaajilati adduunka dhexdiisa waxba u faa'iideyn mayso bal taduru inay wax u faa'idays iska badaaye way dhibi maxaa le liqowlihi uu yidhi wey laa taziiduka odhaahdu yihi nabigu sal ly sl laa taziiduka kuu kordhin mayso ilaa wahnan dacfi iyo tabar tabardarra mooyaane inaad uun ku sii tabarbeesho mooyaane oo inkaana kugu sii habsato mooyaane dheef ka heli maysa faa ka gaari buu ku yidhi alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye alinkaaru diiddo la diido bitakliidi lagu diido adkayn la adkeeyo calaa man dad dushood in lagu diido facala sameeye midla daalika arrinkaa ciddii waxaasoo kale la timaada in lagu diido oo lagu inkiro weliba lagu adkeeyo iyadoo lagu adkaynhayo yacni la odhanayo war waxani waa shirki waa gaalnimo oo islaamka inaad kaga baxdaa laga yaaba iyadoo saa loogu adkaynaya sida xadiidkuba u arkeeyey in ruuxii waxaasoo kale lagu arko in macnaha waxa weeyaan lagala dagaalamo asaadisatu mas'alada saddexaadi waxa weeye attasriixu cadayn la cadeeyo bianna man tacallaqa ciddii ku xidhanta shay-an shay ciddii xidhato oo qalbigiisana ku xidha wukiila ilayhi shaygaasa loo tala saaray isagaa laisu dayn wukiilada waxaa laga wadaa waa lagu dayno ilaahay subxaana wa tacaala hadduu caafimaad ku siin lahaa bal waxaa laysla laysu kiindaynaya adiga waxaad isku xidhay farahaa lagaga qaadi bal meelun ka gaadh bal wuxuun ha ku siiso ilaahayna subxaana wa tacaala wixii uu ku siin lahaa baashaasaad la aadaye waxba lagu siin maayo bal meel un ha kaa soo rido waa laguu tala saaran marka ilaahay subxaana wa tacaala iyo addoommadiisa wax ma wadaajin kartide laba isku heli mayse inaad ilaahayna dhinac kaga xidhnaato addoommadiisana aad ku xidhnaato isku heli maysi marka labadaa mid u go haddaad addoommada isku xidhana ilaahay meesha ka bax oo waxiisa sugi maysid taasaa laguu dayno bal inaad wax ka gaadhi in kalaa lagugu fiirin haddii ilaahay aad ku xidhantana addoommadiisaad ka goy laakiin labadoodan isku isku isku wadi lagga jecli oo xaydha jecli oo kanya kawaan isku wadi war soconaya ma ah ilaahay subxana wa tacala addoomada isku wadi mayse ana akna shurakaaya cani shirki faman camila camala ashraka fiihi gayrii taraktuhu wa shirkahu ciddii aniga iyo cid kale wax isuu kaana dartaay isagiiyo wixii uu wax ila wadaajiyeyba waan uga wada tegi bu alla leehy subxana wa tacala marka kala daawa asaabicatu masalada toddobaadi waxa weye altasriixu caddayn la caddeeyo bianna man tacallaqa ninkii xidhaayay tamiimatan qardhaas faqad ashraka ilaahay buu wax addoommadiisa la wadaajiyey tamiimada wax kastoo la xidho ka soo qaad oo macnaha wax laga raadinayo saas wey macna waynamaan doontaa baabka dambe saan sheegnayba oo qardhaasta la xidhanayo laba qaybood baa loo kala qaadiyo mid qur-aan iyo ay ku qoran yihiin ducooyinka nebiga ka sugnaaday salawatullh wasalaamu caleyh iyo qaar wax kale ku qoran yihin labadaasaa loo kala qaadi midda qur-aanku ku qoran yahay ama ducooyinku ku qoran yihiin culimada selafka qaar ka mid a ah, ka murmayo inay bannaan tahay laga wariya waa inoo imaan doontaa insha allahu tacala laakiin middan waxyaalaha kale ku qoran yihiin iyada muran kama taagna qardhaasaha hadda la dhigana intooda badan saasay u badan yihin calbar u fiirsada bal intaad mid soo qaado furfur waraaq inta lagu bilaabay qalin saa loogu wareejiyey oo haddana mid kale hoos lagaga wareejiyey oo magacyo jin dhexda lagaga qoray wey magacyo jin oo qusdhus iyo kustus iyo balaayo meedhan ah waxaas unbaad meesha ugu tegi qalla tajid ama aayad qur oo ku qoran ama xadiis ku qoran haddaad qur'aan iyo ugu tagtaxad macnaha duca ugu tagtana magacyaha jinka ka dhex waayi maysa haddaadan qardhaas raadinina bal dayrabiga soo qaad dayrabiga ilaa laga kitaab furaayo qardhaasah laga dhigaayo jin oo midhan baa ka buuxa waxa uway waxa dadka loo dhigayo macna marka taa weye midda shirkiga ah oo taa waa laysku waafaqsay inay shirki tahay oo ina sharcigu ogoleen taa kale laakiin waa u doonaa insha allah tacala iyo khilaaf ku jira athaaminatu masalada sideedeed waxa weye ana tacliiqa alkhayti yani dun la xidho iyo iyo liilan la xidhaay min alxuma xanuunka iyo laga xidho qandhada min daalika arrinkaasuu ka mid yahay shirkuu ka mid isagu wax bannaan ma ah maxaa yeelay cudayfa waa kii aayadda u deliishaday wamaa yuuminu akaruhum billah ilaa wahum mushrikuun shirki inay tahaba marka yuu ka soo qaaday ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye tilaawatu xudayfa xudayfe akhrintiisa alaayata aayadda uu akhriyey oo wamaa yu'minu aktarhum taa akhrintiisaasi daliilun waxay daliil u tahay calaa anna asaxaabata saxaabadii yastadiluuna saxaabadii nebigu yastadiluuna inay u deliishadaan bilaayaati aayadaha allatii aayaadkaasoo fi shirki lakbari shirkiga weyn aayadaha ku soo arooray inay u deliishadaan cala alasqari shirkiga yar xudayfa aayadda uu u deliishaday iyo qaabku u daliishaday waxa uu daliishaday iyo qaabku u daliishaday waxaa laga qaadanayaa saxaabada fahamkooda iyo cilmigoodu wuxuu ahaa shirkiga weyn aayadaha ku soo arooray yaa waxay u deliishan jireen shirkiga yar ayna wixii waa isla shirki haba kala sokeeye laakiin waa wada shirki saas way macna ayb kamaa dakarahu siduu sheegay ibnu cabaas ibnu cabaasba siduu sheegay fii aayati lbaqara aayat lbaqara siduu ibnu cabaasba ku sheegay alcaashiratu midda tobnaadi waxa weeye anna tacliiqa alwadaci aleesha xidhashadeedu iyo isku xidhideedu canilcayni isha laga xidhaayo min daalika iyaduna shirkigaasay ka mid tahay in aleel la xidho iyo waxyaalaha la midka ah oo in laga xidho iyo in layskaga ilaaliyo dadka dhabashadooda iyaduna noocaasoo kale wey alxaadiyatu casharata tan labiyo tobnaad kow iyo tobnaadi waxa weeye adducaau in la habaaro calaa man cid in la habaaro tacallaqa xidha tamiimatan qardhaas maxaa lagu habaari anna allaha alle ayaa lagu habaari laa yutimmu lahu wuxuu doonaya inuusan gaadhsiininoo loo dhammaystirin ilaahay waxaad doonaysa kuuma sahlo kuuma dhammaystiraad ku dhihi saas wey macna waman tacallaqa ciddii xidhata wadacatan aleel ciddii xidhadhana waxaa lagu habaari falaa wadaca allaahu ilaahay ugama tago lahu isaga ay taraka allaahu lahu ilaahay isaga ugama tago wuxuu jecel yahay ee uu doonayo ilaahay ugama tage wax walba uu rabo oo uu jecel yahay ilaah ka qaado hana garab mariyo saasaa lagu habaari laakiin waxaan leenahay waa idaa saxa alxadiid hadduu saxiista xadiidku asaxa wey macna xadiidkana waa inagii xag kusoo sheegnay hada wabillahi towfiiq sal allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin sal allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu maa jaaa fi ruqa waltamaa'im wuxuu baab u yahay wixii ku yimid ee ku soo arooray tufidda ama akhrinta laysku akhriyo wax laysku tufo iyo atamaa'im qardhaasa labadaas wixii ku soo arooray ayaa baab uu yahay oo meesha lagaga hadlaya ruqa waa jamcu ruqya ruqyadana waxaa la yidhaahdaa in wax laysku akriyo oo laysku tufo saasaa laga wadaa tamaa-imtuna inagii soo marnay wuuna sheegi doonaa waa shay isagana caruurta luqunta loogu xidho oo hadda qardhaasta meesheedoo kale ka dhigan wey labadaas ayuu markaa meesha kaga hadlaya ayb muusan odhan sheekhu marka baabun alruqa waatamaa'im min ashirki siduu kuwii horeba u jasmiyey kuwii hore wuxuu yihi min ashirki lubsu lxalqati ilaa gayri dalik shirki inay tahay buu jasmiyey tan muxuu u jasmin waayey wuxuu u jasmin waayey oo u goyin waayey tufitaankuna xukumkiisa faahfaahin baa ku jirta in wax laysku akriyo laysku tufo kulligii ma wada bannaana kulligiina lama wada diidana sidoo kaleta qardhaastana khilaaf baa ku jira oo qaar ka mida noocyadeeda qaar ka mida ayaa culimmadii salafka iyo saxaabadu ay xukumkeeda isku khilaafsanaayeen mar haddii marka laysku khilaafsan yahay ama xukunku faahfaahin u baahan yahay muusan jasminin sheekh hadalka dambuu rabaa inuu marka ku kala qaadqaado iyadoo marka duuduuban buu saa u sheegay ayb baabu maa shay buyuu baabu yahay jaa-a yimid wixii nusuus ah ama aqwaashii ahlulcilmiga kusoo arooray fi ruqa in laysku akriyo laysku tufo iyo watamaa'imi waxyaalaha qoorta lagu xidhiyo qardhaata fi saxiixi waxaa ku yimid saxiix lbukhaari muslimna sidoo kale uu wariye xadiidka can abi bashiir wuxuu ka warinaya alansaariyi radia allahu canh annahu abu bashiirkaas kaana inuu ahaa maca rasuulilahi sal lay wasalam nebiga inuu la jiray nebiga la jirankiisu ahay uu la socday fii bacdi asfaarihi nebiga safaradiisa qaarkood socdaaladuu nebigu geli jiray sal lay wasalam qaar ka mida ayuu la socday abubashiirku fa arsala wuxuu diray buui nebigu sal lay wasalam rasuulan nin buu diray wuxuu la diray ninkaa ergey buu diray oo wuxuu usii dhiibay fartiintan anlaa yabqayanna yaysan hadhin buu ku yidhi fii raqabati baciirin neef geela luquntiisa yaysan ku hadhin qilaadatun wax qoorta lagu xidho qoor xidh oo min watarin yaa xadhig qaanso ah qaanso xadhiggeed ah aw amase qilaadatin ama qoor xidh oo dhan wax alla waxaa qoorta lagu xidho o dhan geela luquntiisa yaysan ku hadhin buuhi ilaa haddii ay ku hadho qutcata la gooyo yacni haddii luqun geel oo wax ka laalaadaan aad aragta ama wax ku xidhan yihiin ha la gooyo buu nebigu ninkaa usii dhiibay salawatullhi wasalaamu calayh xadiidku marka waa xadiid saxiixo oo saxiixeynku ku yihin saxiix bukhaari iyo muslim nebigu sal lla alay wasalam nin buu diray markaasu wuxuu la diray fariin fariintuu la diray waxay ahayd waxyaalaha geela ay luqunta ugu xidhaan oo qilaadada la yidhaahda qilaadada macnaheeda wax alla wixii luqunta la geliyaa la yidhahda kuusha qilaada la yidhaahdaa oo geela hogaanka luqunta loogu xidho qilaada waa la dhihi karaa wax alla wixii luqunta la geliya oo dhan baa qilaada la yidhaahda waxaa halkan laga wadaa waxyaala ay geela luqunta ugu xidhi jireenoo ishay ka ishuu ka ilaalinaya ay dhihi jireen ishay ka dhowriyo xirsi xidh ahaan ayay geela luqunta ugu gelin jireen taasaa laga wadaa marka wuxuu nebigu sal alay wasalam usii dhiibay wixii geel ah eed ku aragtee luqunta waxaasi kaga xidhan yihiin ha laga gooyo buu nebigu uri sal alay slam farrintaasuyuu la diray ninkaa isaga marka waxay kutusaysaa yacni in aysan waxyaalaha luqunta lagu xidho ee looga xidho in ay isha kaa ilaaliyaan ama baas iyo dhibaato inay ka hortagaan ama mid ku haystaba inaad kaga caafimaado waxyaalahaasi inaysan banaanayn ayay kutusaysaa ama xoola ha lagu xidho ama caruur ha lagu xidho ama dad waaweynba ha lagu xidhee inaysan bannaaneyn haddii la arkana in la gooyo ay tahay saasaa xadiidka laga garanaya oo uu muujinayaa oo nabigu sal ly slam xadiidku sheegay marka qilaadatun min watar qilaadatun min watar qilaadada waa sheegnay watarka waxaa la yidhahdaa qaansada xadhiggeeda qaansada xadhiggeeda la yidhahdayo waxay samayn jireen qaansada markuu xadhigu waxay uga soo gon jireen horta xoolaha seedaha xoolaha xoolaha seedooda ayay qaansada ku xidhi jireen markay muddo ay ku xidhnaato qaansada oo ay duugowdo yay ka furayaan qaansadii seed cusub bay haddana ku xidhayaan oo xadhig uga dhigayaan tii duugowday ee ay qaasada ka gooyeen ayay marka geela luqunta ugu xidhayaan ayagoo markaa rumaysan inuu geela isha i ka ilaalin oon la dhabanaynin hasha intay macnaha wax weyaan ay qabto ama neefka geela intuu shaygaa qabo inaan la dhabanaynin saasay marka jaahiliyadii ahaayeen islaamka ka horreysay taasaa marka loo diido nebigu sal ly slam wuxuu hi hala googooye waxaasoo dhan maxaa yeelay waataan soo sheegnayoo waa sabab aan sharcigu sheegin oo nafci lagu doonayo ama dhib lagaga hortegayo waxaan sabab oon sharcigu sheegin ama tajribe aan lagu ogaanin oo aada u adeegsato inaad ama dheef ku gaadho ama dhib kaga carartana waxa weeyaan waa shirki ama kii weynaa ha gaadhsiisnaado ama ha ka sokeeyo kii yara ha noqdo saas wey macana qilaadatun min watarin aw qilaadatun meeshuu leeyahay waa shaki waay raawiga xadiidka warinaya wuxuu shakisan yahay sheekhiisa bal inuu ka maqlay kelimaduu ka maqlay iyo weedhuu ka maqlay buu garan lahay ma waxay ahayd qilaadatun min watar oo waa shayga qoorta lagu xidhay oo weliba qaansada xadhiggeeda ah basa miya mise waa qilaadatan oo dhan wax alla wixii qoor lagu xidho dhan labadaas kuu ka maqlay ma watar bay ku xidhan tahay oo watar bay ku qaydan tahay oo waxaan xadhigga qaansada aan ahayni waa bannaaye mise kulli waxala wixii qoorta lagu xidho oo dhan baa soo gelayo tilaado waa mutlaq labadaa kii uu ka maqlay sheekhiisuu kala garan waaye markaasuu labadiiba keenay wuxuu markuu yidhi qilaadatun min watarin aw qilaada ama wuxuu igu yidhi yacni shay qoorta lagu xidhoo xadhigga qaansada ka samaysan ah ama meehe waxala wixii qoor lagu xidho o dhan